بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii koyo tobnaad ee ka mida min kitaab النikaax min alminhaaj intaan cashir guda gelin masale inaan baraarujiyaan jeclaystay xalay waan hafay waa masale taariikhi ah ma aha waa masale hadda un xukunka ku xidhan yahay alimaam xasan bn axmed abu saciidin alastakri min amat اlwujuuh ayaa xilligiisii masle saabiada ku saabsan wey masle saabiiinta ku saabsan wey xilligiisii ayaa eh, khaliifkii ama amiirkii alqaahir bilaah alcabaasi oo nimaan fiicinayn ahaa xagga dhaqan ahaan iyo diin ahaanba ayaa weydiiyey saabiada xilligaa joogtay ayuu yidhi bal ka waran wadaadow culamaa loo saaray fuqahaa ah, ninkii u roonaa ee u aqoon badnaa abu saciid ba abu saciid baa fatwooda wuxuu nimankan ma aha ahlu kitaab gaalo weeye waa in la laayo ama ay islaamaan inay islaamka soo galaan iyo in lagu halgamo wax udhexeeya ma jiro liannahum wuxuu ihi ma aha ahlu kitaab kuwan haddaan hayna wuxuu ihi waxay caabudaan kawaakibta iyo malaa'igta tarjamada sheekha abu saciid alastakiri alxasan bn axmed iyo taajdiin subki ku sheegay fi طabaqaat الshaaficiya Eh, wadaadkan amaaldiin damirina wuu ku sheegaya iyadoo kooban buu sheegaya isagu laakiin xaggay ku faahsan tahay labada masdaree shaaficiyadabana faa'iide aysan sheegay ibnu taymiya ku dara kitaabkiisa aradd eh, al mxuah almaniqiyiin marka fuqahadii baa isku khilaafay markay isku khilaafeen abu saciid iyo koox dhan bay mareen kooxna waxay dhan waa ahlu kitaab marka wuxuu leeyahay ibnu taymiya nin walba dhan buu ka eegay oo wuxuu unka hadlay ninba intuu arkay ayuu ka hadlay markay ogaadeen in abu saciid uu xukumay inay gaala yihiin ahlu kitaabna aysan ahayn dhiigoodana uu bannaan yahay haddaysan jizya bixinin cafwan haddaysan islaamin ayay xoolo badan ururiyeen khaliifkii bay u geeyeen boqorkii bay u geeyeen marka wuxuu ihi bes iska jooga ahlu kitaabna ma tihiin xaggana laydin layn maayo islaamna soo geli maysaan kistiisiibu iska qaatay marka fasaadkaasuu ka taliyey kii boqorka ahaa boqor mugta xoolon baa xukumay marka abu saciid tarjamadiisa ka akhriya hadii loo baahdo aradd cala mantiqiyiinna waa aniga xalay idin eh, soo siiya masaadirteeda baabu nikaaxi lmushriki mushriki guurkiisibu u baab yahay haddii muslimiin lasoo dhameeyo hawshoodii intaan alaaq iyo sadaaq iyo howlaha aan la gaadhin iyo waxyaabihii nikaaxu ku burahayay aan la gaadhin hadda waxaa laga hadlayaa gaaladii nikaaxoodi mushrik hunaa waxaa looga jeedaa alkaafir gaalkaa loo jeedaa ama kitaabi ha noqdo ama muxuu ahaayey ha noqdo mid aan wathani umajuusi ha noqdo murtad ha noqdo hadda marka mushrik la ilaaqo kullu kaafirin baa loo jeedaa min ayi millatin kaan diintu duwan ha haysto gaal oo dhan baa loo jeeda marka mushrik iyo kaafirku waxaa weeye waa kalfaqiiri wاlmaskiin wakarabbi wاlilaah karabbi wاlilaah haddii midkood la sheego kii kale waa ka hoos jiraa haddii la kala qaado mid walba macno goona ayuu yeelanaya wakaliimaani wاlislaam iimaanka iyo islaamka rabbi iyo ilaah faqiir iyo miskiin meesha la mariyo in la mariyaa loo badan yahay ama shaaficiya ayagu waxay yidhahdaan kullu kaafirin mushrik wa kullu mushrikin kaafir ayagu sidaasay yidhahan qolyaha mutaahiriinta damiiri ka mid yahay aynu iskaga soconno waxa laga hadlay marka waa maxay waa islaamkii iyo kufrigo isku soo dariya islaamkii oo sii jiro kufri ku soo dariyey xalay u dambaysay masaladii waidartada zawjaani aw axaduhuma xalay u dambayso hunaa marka wuxuu kaga hadlahayaa mushrik kaafir islaamahaya kaafir islaama nuqdadaasuu sheekhu caawu ka hadlaya aslama idaa aslama hadduu islaamo kitaabiyu mid kitaabi ah yahuud iyo nasaara nasaara mid ah aw hayruhu hayru kitaabiy kalwaaniyi wاlmajuusiy ama mid aan yahuudi ahayn oon kitaabi ahayn oo nasraani ahayn ama majuusi ama waani ah wa taxtahu kitaabiyatu kaa kitaabiga islaamay ama waaniga islaamayna wuxuu qabaa haweeney kitaabiyad ah daama nikaaxuhu nikaaxu اlkitaabiyi wاlwaaniyi aladii aslama nikaaxooda wuu sii jirahaya maxaa yeelay dhan marka laga eego adee kitaabi baa islaamay taxtahu kitaabiya muslimkuna horaan bu aqabi uu guursan karay kitaabiyad waani buu ahaa haweeney kitaabiyadana wuu qabay faaslama idan waaniga hadda muslim buu noqday islaantina waa maxay waa kitaabiyad haddii marka ibtidaagu uu banaanaa addawaamu ashalu waawlaa marka masaladu waxay ku dul wareegi doontaa caawa istidaama iyo ibtidaa shay walbo bilowgiisu uu bannaanaa sharcan in la joogteeyo in la duminina waa bannaaya min baab اlأwlى لأnna dawaamka inta badan ka sahlanaa in la daayo ibtidaaga yuqtafaru fi اdawaami maa laa yuqtafaru fi اlibtida idinka soo yidhi marka hadduu ruux muslima horaan bay u bannaanayd inuu haweenay yahuudiyad ah ama nasraaniyada uu guursado kadibna laba kitaabi oo isqabay ninku uu islaamo maxaa soo kordhay waa nin muslim oo qaba kitaabiyad waani ama majuusi baa qabay haweeney kitaabiyada waanigii baa islaamay maxay isu bedeshaa ushii muslim un kitaabiyad qaba daama nikaaxu sidaasa looga jeeda nikaaxiisu wuu sii joogtaynaya alimaam ibn mundir yaa fi kitaabi alijmac wاlawsat wibn cabdilbar fi اtamhiid ijmac bay maslada kusu daliiluha alijmac daliiluha alijmac daliilka mustanadkiisuna hada waa ayada qur-aanka ay ah taqaaneen weeye alyawma uxila lakum اطayibaat وطacaamu ladina uutuu kitaaba xilu lakum marka ilى akhirihi wاlmuxsanaatu min almuminaat wاlmuxsanaat min ladina uutuu kitaaba min qablikum aayadahaas asal u ah taa waynu ka tagnay aw waaniyatun aslama kitaabiyu aw waaniyu wa taxtahu waaniyatun way huna marka aw waaniyatun ay wa taxtahu kitaabiyad soo marteene suuradda labaad kitaabi baa islaamay ama waani baa islaamay wa taxtahu waaniyatu wuxuuna qabay haweeney majuusiyada ama mushrikad ah. aw majuusiyu qabay fatakhallafat islaamkii bay kaga hadhay qabla dukhuulin galmo horteed tanajazat waxaa degdegaysa ama automatic noqonaysa ama go'aysa alfurqatu kala tegid maxaa yeele dabawsh maxay noqotay muslim qaba muslim qaba watanayd meesha ka boodahad markay mana dhici karta walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'mina wala amatu muminaة khayru min mushrikatin walow acjabatkum wey aw waaniyatun baa taxta u ahayd aw majuusiyatu fatakhallafat اlmajuusiyaةu wاlwaaniyatu can اlislaam wey zawjki islaamay islaamkii maysan ku raacin way ka hadhay qabla dukuulin galma horteed bayna ka hadhay islaam waaniyada ku mehersanayd ama majuusiyada asagii marka kitaabiga ahaa ama waanigaabaa islaamay haweenaydiina kumaysan raacin islaamnimadii waxayna hawshaa dhacday isagoon weli u galmayn oon la aqalgelin tanajazat اlfurqatu waa caddaatay ila tahay maxaa yeelay nikaaxii kuma xoogaysanin baan leenahay biاdukhuul caqdi baso mujarad unbaa meesha jooga marka ma xoogaysanin walidaalika haweeneyda aan loo galmoonin bialqa waaxiday baa-ina ku noqotaa fiqiga waa taqaanaan bay ila tahay marka saddex suurun baa meesha taale midda uu sheeku kuu sheegay <clears throat> iyo in mxuu ahay ay wada islaamaan inay wada islaamaan idaa aslama macan asaga waani ama kitaabi buu ahaa ama muxuu qabay ama mushrikada isku mar islaameen daama nikaxuma bilijmac daama nikaxuma bilijmac midanna fatakhalafat qabla dukuulin tanajazat اlfurqatu biاlijmac labadaa suuraba waa ijmaaciye labadaa suuraba waa ijmaaciye mar hadday eh, noqoto qabla dukuulin isla markaaba si otomaatigay u kala tegahayaan hadday wada islaamaan labadii wataniya isqabay ama kitaabigii wataniga isqabayna daama nikaaxumaa ijmaacan labada masale ba ijmacooda waxaa soo guriya ibn cabdilbar iyo ibn mundir bay soo iyo soo guriyeen tan dambe waxaa isagu guuriya mundir fi kitaabi alijmac wa fi lawsat labadaba waa soo guuriya aynu ka soconno taas waxaan maray laba suuro suuro saddexaad aw takhallafat bacdahu bacda duuul waa maxay waani baa islaamay kitaabi baa islaamay wa taxtahu waaniyatu aw majuusiyatu ayib laakiin fatakhallafat canhu qabla dukuuli meesha ahayd un bacda u badel keliya fatakhallafat bacda dukuuli udhe bas intaa oo bacdahu damiirka waxaad u celinaysaa dukuulkii aw takhallafat canhu bacda dukuulin wa aslamat fi اlcidda labadii waani yaa waaniyad qabay ama kitaabi baa waaniyad qabay iyo majuusidu isku mide eh. kadibna asagii baa islaamay haweenaydii lama islaamin waana islaanu la aqalgala oo u galmooday laakiin intayn ciddadeedii dhammaanin bay ka soo daba islaamtay taasaa laga hadlaya aw bacda bacda dukuulin bay hawshaa dhacday wa aslamat hiya fi اlciddati daama nikaaxuhu nikaaxu اlwaaniyi wاlkitaabiyi اladii aslama mar hadday ku soo gaadhay ciddadii waxaan leenahay isku mid baa tihiin wada socda xadiidka ibn cabaas baana loo daliishadaa xadiidka ibn cabaas yaa qadiyada loo daliishadaa haweeney baa islaamta xilliga nabi maxad sal slam markaasay nin guursatay zawjkeediiba haddana waa dambe yimid markaasuu nabi allow haweeneydu way ogeyd inaan islaamay ee kasbay iga degdegtay iyadoona ciddadeed u dhammaanin ayaan soo islaamay intaan soo socday bay durbe i boobsiisay nabi allow wayna iga baxsatay nabigu ninkii dambu ka soo siibay ninkeeda hore u celiyey xadiidkana sunanka ku yimaada sidaasayna shaaficiyadu qabaan zuhri baa ku tegay wa bihi qaala axmed wa isxaaq jumhuur taabiciin jumhuur taabiciin nuqdadan waxay leeyihiin islaamkooda meherkoodu wuxuu ku baaba'ayaa biislaamiha bislaami axadihima ku burburahaya daama nikaxuma jumhuuru taabiciin ma qabaan bal tafaraqa watabaayana bimujarad islaam bay qabaan way kala tegayaan wayna isku soo noqon mahayaan allahuma guur cusuba mooye marka waa masalatan khilaafiya ah daama nikaaxuhu masala khilaafiya weeye xadiidkaas ayaa loo daliishada xadiidkana wadaaddaa muran ku fura wa ilaa haddii aysan ciddada ku soo gaadhin wa aslamat fi lciddati ma dhicin wailaa haddaysan ciddadii ku soo gaadhin baanat alfurqatu min islaamihi wy wailaa baanat alfurqatu min islaamihi inay kala tageen baa caddaanaysa laga soo bilaaba maalinku asagoo islaama ma aha maalinkii ciddadu goda laga bilaabmahayo ciddadeedii ama furqadu laga bilaabmay cafif baan ujeeda waxay ka soo bilaabanaysaa maalinkii uu asagu soo islaamay bacda dukuul bay ahayd wadaadka islaamka kmaysan kagamaysan dabategin intay ciddada ku jirtay ciddadii baa sidaa ku dhammaatay idan goormay ah kala tegiinu bilowday ma bacda inqidaa cidduu bilowday mise mise wuxuu bilowday yowma aslama zawj zawjku maalinku islaamay bilaabatay wey wixii xuquuqa intaa ka dambayso o dhan lagu yeelma macnaha ku xidhan haddaad tirahda baanat alfurqatu min alcidda haddaad tidhaahdo wixii ka horreeyey furqadaasi waxaa lagu yeelanaya ninkan islaamay xuquuqda islaanta haddaad tidhaahdo baanat اlfurqaةu min islaamihina islaamkiis wixii ka dambeeyey ma saaro wey maakadka marka khilaafka fiqiga ku jira amarada la iska ogaada ayb marka taa dambe marka iyaduna baanat furqaة min islaamiha iyada waa masle ijmaaciya masle ijmaaciya wey imaam الshaafici wuxuu yihi laa naclamu fi dalika khilaafan haddii zawjku islaam haweenaydana islaamin weydo islaam loo galmudana ahdo lala aqalgalay kadibna ciddadii saa ku dhammaato ayadoon islaamin waxay kala tageen oo ay xadhigoodii kala go maalinku zawjku islaamay wax dambana iskuma hayo saasuu shaafici kadalika ibn mundir iyo cabdilbar fi tamhiid mundirna fi lawsat iyo ijmaacaba ijmac bay soo guuriyeen masalada inta aan kaga tan waa maxay waa zawjkii oo la hormaray nodadu kuusoo sheeg waa maay waa zawj islaamay ama ha noqdo waani ama ha noqdo kitaabi haweenkuu qabo markaa ama kitaabiyaad ha noqdeen ama waaniyaad ha noqdeen hadday bad qabla dukuul tahay tanajasat اfur islaamkaasay ku kala tegahayaan hadday tahay bacda dukuulna oo ciddada ku soo gaadhana daama nikaaxuhuma hadday wada islaamaanna dhib ma idan wuxuu u gudbaa iyadoo islaantay zawjkina uusan islaamin wuxuu ihi walow aslamad islaantu hadday islaanto wa asara zawju cala alkufr weeyaadi zawjkiina uu gaalnimada ku madax tiiriyo faka cagsihi tii soo martay cagsigeeda wey kufrigaas ayu kufrin dooni ha wa asara zawju cala alkufri ayu kufrin kaan laba watano isqabay noqon karaan laba kitaabi noqon karaan kitaabi saddex suuraad soo martan kitaabi laba kitaabi laba waani iyo isweydaar saddex suuran baa kugu jirta fakacagsi fahuwa kama low aslama الزawju waasarat hiya calى mxuha الtawahuni واlkufr nafs اqadiya un sida hadduu zawjku islaamo ayaduna ay watanimadii ay kusii taagnaato yay tana la mid tahay tana tii oo kale wey ayadii baa islaantay wa asara cal kufri maxaa yeele gabadh muslimad ah gaal qabi kara ma jiro farqiga keliya udhexeeya tii hore waxay haduu zawjku islaamnimo ku hormaro oy haweenaydu gaal islaamnimada diido laakiin ay kitaabiye tahay waan iska dayn jiray laakiin huna waxaa weeye hadday gabadhu kaafiradda ahayd ay islaamto zawjkiina islaamkii u diido waxaa weeye waxa isku haya ma jiro laakiin intaan ciddadu dhammaan hadduu naga daba yimaado warkaa masale kale wey ayib maxaa yeele kitaabi gabadh muslimad ma qabi karo waani warkiiba jooji iyo majuusi faka cagsi sidaas ujeeda hadday marka ay tahay qabla dukuulna tanajasat اlfurqa tanajasat اlfurqa hadday tahay bacda dukuulna oo ciddadoon dhammaan uu ka daba yimaadana daama nikaaxuma صaxiix haddii ay wada islaamaanna daamana saddexi suuran baa kuu socota saa un iska ogow keliya ma hadhihin gabadha oo muslimad ah ayuu gaalkii qabhayaa intaanu iska ilaali walow aslamaa macan hadday si wada jira usoo islaamaan si wada jir ah daama nikaaxu nikaaxii waa joogtaynayaa oo uu sii jiraya xadiidka ibn cabaas baa loo dariishadaa xilliga nebi maxamed baa eh, nin yimid soo islaamay nin baa soo islaamay asigii baa horreeyey kadibna islaamta ayadna muslimada ka daba timid markaasuu yidhi wadaadka nebi allow haweenaydan isku mar baan islaannay ayadun baa socodka ku daahdo oo gaalada ka soo dhexbixi weyday isku mar baan islaannay faradda calayha faraddahaa calayh gabadhii buu ku celiy wuxuu ihi waa xaaskaadii xadiidka abu daawuud iyo tirmidi baa soo saara ibn xibbaan wa saxib ibn xibbaan wakadalika ibnu jaaruud wuu saxiix yahay ibnu mundirna ijmaac buu soo guuriyey sawaaun dakhala aw lam yatul tan kala qaadi mayse midaan oo idaa aslama macan kala qaad ma laha hadday gaalnimo ku wada joogeen islaamnimadii burin lahaydna ay wada galeen maxaa lagu kala geynaya ama hala qalgalo ama usan la qalgelin kala qaad ma laha idaa aslama macan daama daama nikax nikaxi waa joogtaynaya lamana burinayo midka isaga ah ayib waxaan loo burinayn islimaada horaana hadda gaalnima isku qabeen haddana islaamkii bay soo wada galeen marka maxaa la buriyaa marka ama bacda dukuul ha noqdo ama qabla dukuul ha noqdo wixi o dhan bu waa diyaar wey awsadka ijmac ba kusoo goriy majalka sagaalaad laba boqol sagaashan iyo sagaal masladan dambe aan ka socon idan taa way dhammaatay maciyadii buu rabaa inuu fasiro wاlmaciyatu fi اlislaam buu ujeedaa islaamka in la soo wada gala ama lagu kulmada xaggee laga eegi biaakhiri اlafdi min ashahaadatayn lafdiga u dambeeya laga eegaya haddii iyadu islaamtu ay ereyga boobsiiso aduguna aad jiijiiddo oo adoo dhexda wadaba ay kaa daba kaa daba ashaaraato laakiin ismar dhammaysaan maxaan leenahay isku mar baad islaanteen baan leenahay almaciya waxaan ka eegaynaa biaakhiri lafdi min ashahaadatayn ee ka edi mayno bilaabidda iyo dhexda midna ka fiirin mayno ayib adugu inaad hadalka rugtaa laga yaabaa ayaadna gabadh reebare ay noqoto baasha boobsiiso kadibna ad iskugu timaadaan ereyga u dambeeya xarafka u dambeeya alictibaaru fi اtartiib wاlmaciya tartiibka iyo maciyada waxaa laga eegi waa aakhiru kalimatin min ashahaatayn ama wixii lafdiga la macnoah haddii la baneeyo taa waa dhammaatay waxaytu adabna mar walboon aan joogtayno annikaaxa buu ujeedaaya laa taduru muqaaranaة اlcaqdi limufsidin huwa zaa'ilu cinda اlislaami wa kaanat baxaytu taxilu lahu اlآan way iska dhib yar tahay intaanan waa isla yar qalabsan laakiin haddii un la khusuuray way iska fududaanaysaa waxaa weeye nikaaxa gaalada een saxiixinayno laba qodon baad ka eegeysaa xilliga hadda la joogo iyo horaan baad ka eegi bictibaari xaali lislaam iyo bictibaar maa qabla lislaam qabla lislaam ayagu gaaladu markay isqabeen waxaad ka eegeysaa waxay isku qabeen wax saxan ayagu ma u arkahayeen ma aaminsanayen nikaaxdoo nikaax saxiix yahay fii nadari shaaric baail ba ha noqdo harcigeennu marka loo eega waxay horaan isku qabeen baailba ha noqdo laakiin ayagu markay gaalnimada isku qabeen ma u arkahayeen guurkoodu inuu yahay guur saxan halkaa waad eegaysaa ayib addi haddaba waad islaamteen islaamkaa la fiiri xaaladda hadda ay ku sugan yihiin dad isqabi kara ma yihin harciga marka loo fiiriyo labada hadday hagaagto nikaxa waan saxiixinaynaa hadday horaan aaminsanaayeen qabla islaam ana nikaaxahum saxiix hadda marka sharciga loo bandhigo baaxuriga loo fiiriyeyna ay isqabi karaan dhib ma laad leeda nikax waan saxiinayna hadday wiil wiil iyo hooyadii isqabeen qabla اlislaam oo iyagu u arkahayeen inay saxiix tahay nikaaxaas islaamkiina loo bandhigo markaan loo fiiriyo ma soconaya abadan farqigu halkaasu ka soo baxaaya hadday horaan ayagu isla saxnaayeen kaana kitaabka qur-aanka marka loo fiiriya hadda bacda ma aslamu u macquul yahay oo socon karo waaan leenaha nikaax waa nikaax saxiix tii buu ka hadlaaya wuxuu ku uri waxaytu adamna annikaaxa mar walboon nikaaxa joogtaynay laba suura nikaaxa joogtaynaynay laba suura keliya goormay ahay inay isku mar wada islaamaan idaa aslama macan daama nikaax iyo in midkood islaamkiisu horeeyay laakiin isku soo gaadhaan ciddada labadaa suuraad soo marteen inaan nikaax uu daa'im noqonayo suura saddexaad baynu ka tagnay saxiix iyo suuraddii ka horreysay oo kitaabiyad muslim islaamay oo kitaabiyad ay ahayd xaaskiisu saddexdaa suura ina soo mar waxaydu adamnaa annikaax mar walbo nikaax aan joogtaynay laa taduru dhib ma laha muqaaranat alcaqdi caqdigii gaalada la waa caqdiga hore alcaqd aladi qabla islaam ayib maaha caqdi hadda la ridahayo waa kii hore ee ka horreeyey islaamka laa taduru dhib ma laha muqaaranat lcaqd caqdigii gaalada la xidhiidhsigiisa uu la xidhiidsado limufsidin wax buriya nikaax waa shardi iyo muxuu ahaayey iyo rugni nikaaxoodii horaa wuxuu leeyahay shardi buu leyahy ama rugni buu leeyahay shardigaasoo huwa zaa'ilun cinda alislaam ama mufsidkaasoo huwa zaa'ilun cinda alislaam markay islaameen mufsidkaa ma jiro marka hore laakiin isguursadeen gaalnimadkoodii nikaaxoodu wuu jabnaa hari min shuruudi nikaax baa ka maqnaa rukni min arkaani nikaax baa ka maqnaa cinda alcaqdi fi ljaahiliya wey cindamaa aslamuu wuu ka baxay mufsidkii meesha mido shardiga waa la helay ama rukniga waa la helay maxaa la samay tiibuu ka hadlay wa kaanad ay tahay islaantu bixayu taxilu lahu اlaan oo weliba islaantu ay tahay mid hadda asaga u banaanaanaysa way u banaanaan kartaa markaa dhib ma laha wey wax dhiboo culaysa ah ma laha asagaa miaalka doona haddaan nikaax idhahno waa daa'im oo matalan ciddi isku sugada gaadheen ama isku marba islaameen ama zawjku islaameen naagtuna ay kitaabiya waagu hore isguursadeen fil kaniisada iyo isku guursadeen meelahoodana nikaaxu uu jabnaa marka loo fiiriya shareecada islaamka hadda laakiin jabidii iyo boogti hadda uusan wadanin caqdigoodu wuxuu ku yidhi sheekhu waa dhib ma laha muqaaranada qabla اislaam laa taduru bacda اlislaam maadaama dhibku uusan jirinba waa horaad jabnayd hadda laakiin waad fayowdahay qabla islaam buu fasahatsanaa caqdigu laakiin hadda waa maxay waa fiican yahay marka u laaban maayo wey fasaadkii hore soo gaari maya xaaladda taasi isagaa miaalin doona iska sug wain baqiya almufsidu shardigii mufsidka ama ruknigii nikaaxa burinaya caqdiga burinhayeebaa baaqi noqday waqt اislaam fain baqiya mfsid waqt اislaam way hadda falaa nikaaxa nikaax ma jiro nikaax ma jiraayo shardigii la-aantiisu nikaaxu ama ruknigii la-aantiisu caqdigu ee qabla اislaam ahaa yaa aminkan taagan fi islaamna taagan idan falaa nikaaxa nikaax kaa jiri maayo maxaa yeelay ibtidaa iyo dawaanbu waa taagan yahay ibtidaagii nikaaxana waa taagnaa dawaamkiisana waa taagan yahay laakiin hadduu ibtidaagiisa taagnaa qaybta dambena uusan joogin falaa yadur haddaba waa ka hadda iyo ama ama faaulfasiix waxaad tihahdaba fa yuqaru hadda haddaba sidaa mar walboo nikaxa aan sugno oon joogtayno haddii mufsidkii jiray fi ljaahiliya haddana aan joogin uusan burinaynin fayuqaru waa la sugahayaa labadii islaamtay calىa nikaaxin baa lagu sugay bilaa waliyin wa shuhuudin fii waqti اkfr waag hore isguursadeen gaalada ahay wa isku guursadeen bilaa weli islaantii ninkunba heshiiye waxay wada tageen macbadkoodii kaniisadoodii ayb wa shuhuudin bilaa makhraati nikaaxan makhraati iyo weli lahayn muxuu yahay waa caqd la xidhsaday bimufsidin lahu fi اljaahiliya laakiin waxaa weeye kaasi marka fii waqti اislaam hadda waa tagay waa tago weligeedii iyo wixii o dhan baa diyaara ka daba tegi mayno wy fii waqti اkufr wakadalika yuqaru waa la sugahaya wa fii ciddati wa fii nikaaxin jara fii ciddati hiya munqadiyaة cinda اislaam islaanta marka uu guursanaya gaalkan wuxuu guursadaa iyadoo ciddo ku jirto laakiin xilligan ay soo islaameen ciddadu wayba dhammaatayba ciddadii way go'day hadda marka waa marka la fiiriyo waqti alislaam waa islaan khaliye ah bariia ah min min alcidda laakiin cindamaa uu guursanayo maxay ahayd muctada muctadana lama guursan karin muctadana lama guursan karin fayuqaru calaa nikaaxin bilaa waliyin wa shuhuudin haddii cinda alislaam la helo hawlaha iyada ah wa fii ciddatin fa yuqaru weli weli kuga cadfan tahay wa yuqaru calaa nikaaxi guur baa lagu sugo oo loo dayn labadaa islaamay oon laga burinaynin fii ciddatin dhexdhacay caqdi dhexdhacay fii cidda hiya iyadoo munqadiyatun go'day cinda alislaami markay islaamayeen dhammaatay maxaa yeele hadda maxaad ku buri nikaaxa hadda waxaad ku burisamaysa laakiin waagii hore muxuu ahaa faasid oo wadaadod maad ka daba tagtaan waxaan leenahay adila iman doonta inaan laga daba tegayni wixii naga horreeya annaga haddaan hadda aan wax dhiba aanan ku haynin saacaddan la taagan yahay sheekhu wuxuu yidhi wa mu'aqatin fa yuqaru waxaa lagu sugay labada islaantay calaa nikaaxin muaqatin caqdi ay waay dhn wa isku heshiiyeen aan isqabna laba sano sanad aan isqabno shan bilood aan isqabno iyagoo sidaa ku heshiiyey ay islaameenba caqdiga muxuu yahay muxuu ku dhacay waa guur iyo nikax madalle guur iyo nikax madallala sharcigu ma ogolo waa mutco xaaraan wey laakiin iyagoo gaalo ah ayay isku guursadeen mutcay isku guursadeen ayib waad fiirin markaa wayuqaru waxaa lagu sugaayaa oo kale calىa caqdin muaqatin calىa nikaaxin muaqatin madal iyo in ictaqaduuhu ayagu hadday aaminsan yihiin markay isguursanaya muabadan inuu yahay markay hadlhayeen caqdigii waxay ka dhigeen waxaan isku isqabayna laba sano afar sano sanad shan bilood laakiin ayagu waxay aaminsan yihiin saaba ha la yidhaahdee nikaxa inuu iska yahay nikaxa weligii ah oo sheegiddu waktigu uu yahay laqwi iyo bilaash bay aaminsanaayeen annaguna waan sharcigiiba hadda fiiriyey wayna islaami waxaan leenahay wax dhiba ma qabo limaada haddana maxba maydan sheegin caqdu annagu waa naga horreeyey oo hadda wax muddoa iyo madala maydan sheegin oo caqdigiinu waa caqdi naajis ah oon mucallaq biwaqtin walaa bishartin aan ahayn sax kii hore idinku aad samaysayna waxaad aaminsanaydeen inuu yahay saxiix mu'abad ah idan ictiqaadkoodii hore iyo haddoon dhib jirin isku qabo ka daba tegi mayno wy waa ti uu kuu sheegay walaa yaduru muqaaranaة اcaqdi limufsidin huwa zaa'il cinda اislaam bxayu kaanat taxilu lahu اlآana wuxuu kaga qaydaya ayadii baa la fiirinaya haddii shardigii nikaaxii ee faadsanaa meesha ka baxay laakiin ayadu ay tahay hooyada ama walaasha ama gabadhaadii dada socon mayso wey labada marna waxaad fiirin shuruudi fi lcaqdi marna maxalka caqdigu ku dhacay baad fiirinaysa ayadu hadday zawje noqon karto ninkan u noqon karto ay la islaantay shardigii mufsidkaana hadda meesha uu ka baxay socodsiyi buu sheekhu ku yidhi ayb muxuu ihi wadaadku wakada waxaa lamid ah low qaarana islaama ciddatu shubhatin fayuqaru isna sidoo kale wakada waxaa lamida oo lagu sugo oon laga buranay nikaxdoo loo day low qaarana islaama islaamka hadduu la xidhiidsado ciddatu shubhatin ciddo ku timid galmo shubhaa galmo ismoodsiina watu shubha oo inagu soo maray cidduu keenaa nikaaxa ma buriyo nikaaxa ma buriyo low طara'a calىa caqdin صaxiixin ma burina caalamad haddayna qabno qabsano maxay nikaaxi weli waa daa'im istimraar buu yeelanaya ruuxii muslimkaa ee xaaskiisii wadashuba ku dhacay ama nikaaxushuba ku dhacay ayaaban muuse ka burinayne gaal marka horeba aan rabin sharcidanan u wanaajinno oon soo dhowayno oon ka khafiifino culaysyo oo tarkiib fi lislaam aan u gelinno waxaa weeyaan laga taaban maayo wakada yuqaru weeye calaa nikaaxin low qaarana islaama cafwan low qaarana islaama ciddatu shubhatin cala almadhab kii aan laga yeelina waa maxay wain baqiya almufsidu falaa nikaaxadiiba u gudba miaalkeeda laa nikaaxa maxramin laa nikaaxa maxramin maxram nikaaxii laakiin la sugi maayo maxramiyada ama biridaacin ha noqoto aw bimusaaharatin aw binasab waad soo marteen lama kaasoo la sugi maayo nikaax saxiixa is soo gursadeen calaa iyaga shardihim calaa caqiidatihim inagu markaan fiirna shuruud oo dhan wuu oofsaday hadda markaan miisaanka saarayno marka islaamiyan baan ka hadlaynaa laakiin islaanta waxay tahay maxramkiisi wey abada kaljamc bayn اkhtayn kaljamc bayn اmutalacinayn mxuu ahaay asagoo guursaday mualaqa alaa waxoo dhan geli mualaqa alaaau qabaa saddex islaanu soo furay buu qabaa ayb mutalacinayn bay ahaayeen walaashii wey hooyadii wey gabadhii eedadeed wey gabadhii habararteed wixii o dhan baad gelinaysaa wixii kuu dii jiray mawaanicu nikaaxad soo bartay o dhan baad ka fiirinaysaa agga haweeneyda dhib mala laa yuaru way lagu sugi maayo calaa nikaaxi maxramin maxram lagu sugi wixii kale laakiin ee horaan jiray cinda alislaamna zuulay waan daynaynaa wey dhibba ma laha taa halkaasuu sheekhu kaga baxay waxaa u daliila tan dambe laa nikaaxa maxram xadiidkii fayruus addaylami baa u daliila fi sunan fi sunan wuxuu islaamay saxaabiga wuxu waxaan islaamay aslamtu wa cindii imra'ataani ukhtaan anoo laba gabdhoodoo walaalaa aba ayaan islaamay buui faamarnii rasuul lah sal slam an ualiqa xdaahuma nabiga wuxuu yidhi midood fur wa fii riwaaya aliq ayatahumaa shita fur midda aad doonto xadiidka axmed iyo abu daawud ibn maaja iyo tirmidi yaa soo saara iyo ibn xibbaanba ibn xibbaan wuu sai tirmidina u taxsiinaya laakiin bukhaari tarikh kabirka wuxuu yidhi laa yucrafu samaacu bacdin min bacd hawlihiisa isaguu raadin jiray yuu raadiyo wuxuu yihi daxaak ibnu fayruuz can abi faruuz adaylami iyo abuwahab aljashaani oo taabiciga ka qaataa saddexdaas buuri samaacu bacdi min bacdin ma aqaanab anugu tirmidi iyo ragga kalena maysa arag inay tahay hawshaas cillo bukaari hawlihiisi buu ku firan wuu leeya horta waa in la helo waxaa le nimankan mudalisin ma aha samaac wayna soo gaadheen weliya aabbihii abuwahabna waaba ardaygii daxaag markii bukhaari tacanudkaada naga daabay dhen wadaadu almuhim way badan tahay aa ka hawl kaleoo ku saabsan waxyaabihii diidi jiray ibtidaa nikaax ee laakiin dawaamka aan diidi jirin kalraam ayib haweeney muxrimad ah oo xaj iyo cumro xarmata iyo nin xaj iyo isma guursan karin waxbana looma guurin karin wakiil xataa ma noqon karo sida raajaxa ah ayib ma aqbali karo waan soo marnay hadday marka islaamaan kadibna ismarkaaba xaj xidhaan oo kii islaamee xaj xidho islaantiina ka doos daba islaamto ninkoo muxrim ah maxaa tala ah wey fuqahadu markaa awkay fiiriyen walow aslama zawj zawjkii baa islaam uma axrama xaj buu xidhaye cumru aslamat hiya iyadana waa ka daba islaamtay wاlxaal huwa muxrimun uu xaj ku maqan yahay uqura calى اmadhab nikax waa loo daynaya uqura al lana alixraama waxaad soo marteen ibtida la fi dawa ayib uqira cala almadhab sidaasaa lagu qiri maxaa yeelay lanna nikaxa laa yuairu fi dawaami nikax baan leenahay wainamaa yuairu fi libtida masalada marka nadarkeeda uruqda ku jirta fi lmadhabi waxaaligu waa tarjiici uruqda ku jirta waxay ka kacaysaa masale la yidhaahdo muxuu ahaayey islaamkan muxuu ahaa raamka ixraamku ma ibtidaaba mise waa istidaamo wey fii xaqi man aslama fii xaqi man aslama marka waa la fiirinaya ayib ma dawaanbaa mise waa mise waa mise waa ibtidaa halkaas hawshu ka baxaysa aslama uma axrama uma aslamat wahuwa muxrimun baa l asagii baa xaj xidhay gaalkii baa islaamay kadibna xaj buu xidhay isagoo xajka ku maan islaantiisi gaasha ahayd baa ka soo daba islaantay hunaa marka waxaan ictibaarinaynaa ibtidaa nikaax mise dawaamu nikaax duruqda qaybkood ah waay le waa ibtidaa wey maxaa ninkan waa islaamay kadibna wuu xarmaday islaamtan islaamkeedu wuxuu bilowday iyo nikaaxeedu bilowday ninka oo muxrim ay leeyihiin idan muxrimkuna ixraamkuna wuxuu ahaa maanic i btida siduu sheeku rajxan waa wey me waa maanic fi dawaam maanic fi btida bu ahaaye hadda ibtidaa ma jira nikaax soo jiray oo socday oo islaamku dhexda kaga soo dhacay bu ixraamkuna dhexda kaga soo dhibna ma laha saasuu marka ma lahaya walow nakaxa fi اlkufri xuratan hadduu gaalnimada ku guursado haweeney xor ah iyo waamatan mid addoona isagoo gaal oo islaan xora ah iyo mid addoona guursaday wa aslamuu way wada islaameen asagii gaalkaahay ninka ahaa iyo labadii bilcaamoodba yaa ku soo harhaya ninkaas tacayanat اlxuratu tii xor tahayd baa xaasnima u laazimi taasa xaas noqon wandafacat اlamatu addoontina karkaarka laga tuurayo cala madhabtan qabso tanna waxay ka baxaysaa cala madhab hal imsaaku istidaamatun aw ibtidaa tanna waxay ka baxaysaa duruqdu imsaaga uu haysanaya haweenaydan xorada ah ma nikaaxu bilaabahayaa mise waa nikaax jire uu sii wadayo tii horena waxay ahayd hal ixraamu ibtidaaun am dawaab nafs alqadiya haddaad ibtidaa tidhaahdo way xoradaa basuu guursan karaa wey haddaad waa dawaamna xoradii amada u haysan karaa wey macnahaasaa ku jira meesha ayib maxaa yeelay maxaa u diideen nin islaan xora guursan kara heli kara kharashkeedii xora saalixa lilimsintacna heli kara oma bannaanayn inuu guursado amo marka sidaas weeye ariiqa marka rajaxaya wuxuu ka dhighayaa inuu yahay ibtidaa alimsaaku bilxurati waa maxay waa ibtidaau nikaax marka adoo guursan karo xoro heli kara kharashkeedii saalixa lilimsimtaac ay tahay addoonka uma bannaanayn idan waxaa fudhatay oo meesha ka booda ka fanintay adoontii waaana soo haay ortibaa soo hadhay waa garataaka socon wuxuu u gudbay sheeku gaalada qiimayn guud la qiimeeya nikaaxood horta iyo guurkooda wa nikaaxu lkufaar asliyiin asliyiin baada loo jeedaa hadda kufaartan asliyiintiin waad soo martay xalay soo dhammaadeen warkooda wa nikaaxu lkufaar اlasliyiin kufaarta asliyiinta nikaaxoodu saxiixun nikaaxu lkufaar اlasliyiin aladi lam yastawfi shuruud baa loo jeedaa aladi lam yustawfi shuruu waa nikaax gaala asliyiin ay qabeen shuruuddina aan oofsanin ayib saxiixun way wuu fayow yahay cala alqowli saxdaynu qabsano cala alqowli saxiix iyo saxiixuntaa xoogo waxaa laga yidhi nawowi iyo raafici baa la yidhi maad dhahdaan waa maxkuumun bisaxatihi maxkuumun bisixatihi sidiisaa la iskaga dayn ma iska dhadaan saxiixdu way yar adagtaa ley lianna asixata tastadcii taxaquqa shuruud bay dhaheen wadaadduhu sixadu waa xukum sharci ah waxayna sixa u baahan tahay markaad xukumayso sheeg waa saxiix in shuruuddiisii arkantiisa uu oofsado bikhilaafi alxukmi bisixa farqi baa u dhexeeya shay jajaban oo khalal ku jiraan dhahaynaa idiraaran ixtiyaaan tarkiiban takfiifa ruksatan ha loo xukumo annahu saxiix farqi marka bayna alxukmi bisixa wa bayna alqowli biannahu saxiix صaxiixu waa xukm sharciga wuxuuna raacayaa istibaa shuruud wa intifaa mawaanic ama اlxukm bالصxa waxay noqon kartaa liلtakfiif waliلtarkiis tarkiiba lislaam baa loo leeyahay waa صaxiix isagoo jajaban ayib oo sakaraata waqiila waxaa la yidhi faasidu nikaaxu اlkufaar اlasliyiin aladi lam yusufi الshuruud صaxiix ma ahee waa faasid ka hore adiladiisu adilo badan bay daliishadaan ankixat alkufaar اlasliyiin aladi lam yastawfi shurud inuu sidiisa lagu dayn nikaxaana laga soo qaadi adilo badan bay u daliishadaan shaaficiyadu waxaa ka mid a qowluhu tacaala gabadhi muslimadda ahayd baa l fircoon qabay imra'ata fircoon baa laga yidhi imra'ata fircoon fircoon gaal ka gaalsanna garan mayno ayib wadarab allahu maala liladiina aamanuu imra'ata fircawn aamanu mra'ata fircawn ayib abulahab isagu ayaa ka gaarsan wa mra'atu xamaalat alxatab bal xaas baa ilaahay oga dhigay xaasnimo marka zawjiyadaa rabbi sugay annagunan ka daba tegay maynaa leehi cuquudda iyo tacaarufka dadka isku guursadeen saan wax ku dhammaysteen ka daba tegi mayno warma anagu ku firinaa falsafada annaga islam ku firina waa markay islaamaan baan lena suga hadda waxaa la saarahayaa jag point baa u yaalla maxakama taftiish laakiin laga waa maay waa gaalo isqabta saana ku ilmo dhasha laga hadlaaya idaa aslama waad soo marteen so sidaa ma de laba masla lasku kaldi laba masl ayaa lasku khaldi ayib waxaan kaloo u daliishanay axaadiiii badnayd xadiidkaas hadda an marina faruz adaylami kii khaylaan ibnu salm athaqafi qays ibnu xaris athaqafi muxuu ahaay nawfal ibnu caawiya athaqafi dadkaasaan u daliishanay saxaaba fara badan haddaad maqasho saxaabo laleeyahay afar iyo labay kusoo islaameen iyo shan walaale iyo lix aad maqasho wax noocaasa reer haqiifi ree yaman bay ahaayeen quraysh dhaqankaa maysan aqoonin reer haqiif haqafiyiin iyo waxay u badnaan yamaniyiin qoyskan xaramka ag degan ee qurayshiyad iyo carabta ku agxeeran baqaayaa diin ibraahim bay wax badan ka haysteeno dad kale way dhaameen marka laba gabdhood waa nin iska la qaba iyo gabadhii d wax isla qaba iyo toban iyo sagaal dadka qabi saa ahaa waxay ahaayeen haqafiyiin iyo damaniyin bay u badnaayeen nikaaxii noocaas ahaa nabigu muxuu ku sameeyey intii hadda baaldhiigga lahayd mu nabigu ka tuuray intii baaldhiigga lahayd baaldhiigga soo lama yaqaan halkan digaagta laga laga tuuro taiyo shimbiraha iyo inta xood buu nabigu ka tuuray inta saasuu ku daayay nikaaxoodii hore muxuu ahaa qaabkee ahaa ma dabagayn nabigu marka qaacidadii shaafici laga soo guurin jireen mxuu aha waqaaci mxuu aha xikaayat mxuu ahaa tarku اlistifsaal marka lasoo gaabi way dheer tahay tarku istifsaal fi waqaaci اaxwaal kusoo gaabi tarku اlistifsaal fi waqaaci اaxwaal yunazl manzilaة اcumum fi اlmaqaal qaabkee u dhacay ma muratab baa guurka ma mxuu ahaa hal mar buu ahaa lama eegin marka mar haddii nabigu uusan faahfaahsinin su-aalana uusan ka keenin ah, xaalado dhacayna ay xaaladu ahaayeen qaab saxan fi sharci iyo qaab khaldanna u dhici karo nabiguna uu ka aamusay waxaan ku qaadanaynaa duubduubkaas si walbo uu shaygaa u dhaco nabigu wuxuu ka soo qaaday shay saxiixa xanafiya waxay leeyihiin iyo wadaaddo fara badan maya waa la fiirinaya tobanka gabdhood ninka isla qabee soo islaamay e hadday muratab ahaayeen afartii u horraysan baa u mehsan lixdii u dambaysay bul allah ka sii leeyihi haddii laakiin toban kuma hal mar u ku xadhi kulli gubataaba bixi hadday muratab ahaayeen mid buu gursaday adn mid labaad buu gursaday mid saddexaad buu gursaday afraad gabadhi shanaad buu ka bilaaban hayaaba dheen dumiddu gurigu dumahayo intaasaa duntay afar wixii ka dambeeyey waa dumay haddii laakiin uu macan ahaa hayra waxay dhaheen min bidaaya ila nihaya sla duman bay dheheen marka laakiin adiladu waxaad moodaa ina iyaga ay kaay ka helisay baad moodaa wuxuuna sheeku usiisinin doonaa maslada taraafuca muqadimaadkan o dhan wuxuu usii jeedaa taraafuca qaadi haddaad noqoto ood xaakim noqotod meel fadhido oo gaala isqabta ay kuus yimaadaan faragelinta kadaabash kala hadlaya waxooda sidaa ku daa wixii kale un macquula kala hadal nikaaxoodii hore kaga asalba nijaas baa isku qabteen hadhihin <laughs> ka bilaab waqiila waxaa la idhi faasidun weeye lnahu lam yastawfi shuruu qiilku halkaasu isagu milsanaya wa qiila waxaa la idhi maye laa yuxkamu bisixati walaa bifasaad qiilka dambe wuxuu leeyahay waa faasna dhihi mayno ankixat lkufaar aan shuruudda sharciga oobsanin waa ba waa saxaan odhan mayno maxaan leenahay laa yuxkamu bisixati walaa bifasaadihi baa ku qadara uma intaa kadib in aslama hadduu islaamo waqurida nikaaxina sidaa lagu daayo tabayana waxaanu caddaysanaynaa sixatahu sixata nikaax wailaa haddaan la daynin fala ma caddaysayn inuu asaxay inuu baadil yahay inuu caddaanaysa qiilkan dambe isaga waa qiilka loo yaqaan qowl tawaquf baa la yihahda qowl fasaad qowl tasxiix iyo qowl tawaquf saddexdaa qowlba meesha ku jirta muctamadku ankixat lkufaari waa saxiixatun cala saxiix mulaaxadada ku jirtana waan soo sheegnay qiilna wuxuu ihi waa wuxuu isugu leeyahay lianna waa maxay waa nikaxaan ofsanin shuruudii sharciga qiilkan dambe wuxuu yidhi laa yuxkamu bisixati ankixati اlkufaar walaa bifisaadiha inay faasida tahay xukumi mayno inay saxiix tahayna xukumi mayno maxaad samaynaysaa waa inu ilbaalcalaynhaya waa fiirinhaya waxay ku biya shubataan dhowrahaya uma intaa kadib in aslama hadduu gaalka islaamo wa qurira nikaaxuhu nikaaxisina la daayo goormaa la dayn jiray waad soo martay saddex xaalo haddii maxalkii hawsawjuna ay ka maran tahay maanic ayib tabayana waxaan caddaysana weeye sixatahu sixat الnikaax wailaa haddaan la sugin tabayun ma jire fala nikaaxaasi waa baail waa garateen ba intaas ma ishkaal baa ku jira facalى اqwl الصaxiix fabinaan calى qwl qowlka صaxiix haddaan ku dhisno oo ahaa ankixaة الkufaar sideeda ha lagu daayo low طaلqa ثaلaaثa saddex hadduu islaamta ku furo uma aslama ay soo wada islaamaan saddexu haddanka kadib bay soo wada islam isku qaba kamama dhammaataba dalqadii ila jahiligu saasuu iska ahaaye xad ma lahayn kufur haddana shan kufur haddana labaatan sagaashan sagaal kufur iyo futo dhurwa waay soomaalida ku dari jireen edabdaro ayib oo saddexdaaba kugu filan maxaa ugu sii xumayn <laughs> idaa la nasakhay aalaaqu maratan ay soo wuu fura xataa fii sadr islam ad garanaysa ayagoo saddex isku furiba haddana issii qabeenba uma aslama lam taxila ninkaa uma banaano inuu sii qabo islaamtaas ilaa bimuxalili nin sabab martaba may xataa tankixa zawjan hayrahu wy muxalilka ataysu mustacar ha u qaadani muxalilkan lagama hadlay kii aafada ah waxaa loo jeedaa ilaa xataa tankixa zawjan hayrahu buu jeedaa sheekh macnahaas wey marka kale qaadi maysid in ay aaminsan yihiin dalaaqii inuu dhacay saddexdahaa in wax u dhiman yahay in kala kala qaadi maxaa yeele hadda waa ma islaamta marka la fiiriyo cindana waa muطalaqaة ثaلaaثa muxarama alى calى zawjiha xataa tankixa zawjan hayr marka waa taas qaydka hore kugu soo sheegay oo wa kaanat bxayثu taxilu lahu اlآan lahu اlآan ay bacd اiسlaam wuxuu bilaabay masale cusub farc tii hore kama ah waxaa la moodaa qaabka hadduu qore faasilu geliy wadaadku in ay ku xidhanta mise kuma xidhno kuma xidhno maxaa yeelay waa masle kacaysa waman qurirat nikaaxuha bacda اlislaam islaantii la sugo nikaaxeeda islaamka kadib falaha اlmusama الصaxiixu musama الصaxiix islaam baa waxaa la sugay nikaaxeeda soo laguma dhiile saddex qowl baad soo marta waa saxiixo waa faasid iyo waa qowlu tawaquf waan dhowraynaa kadibna meeshuu ku biyo shubto ayaan fiirinaynaa tii saddexa la furay waa lagaa soo diiday waman qurirat nikaaxuha nikaaxooda tii la sugaa kuu qadaraan bacd اlislaam maxay leedahay islaanta islaam baa nikaaxeedi la sugay ninkiina waa islaamay nikaaxeed waa saxiix baa nidhi xuquuqdii ay zawjo lahayd ee meher ahayd maxaa laga samayn buu hadda sheeku ka hadlaya falahaa islaamtaa waxaa u sugnaaday almusama meherkii la magac dhabay asaxiixu ee fayooba meher yacani wax meher noqon kara dhul iyo geel iyo xoolo iyo lacag iyo dhar iyo shay meher saxiixa iyo meher faasidaa jira markaad baabkan marayso meherka faasidka waa maxay gaaladu hadday khamre isku guursadeen ka war amir kaaga dhigay litr khamr ah laba kiilo oo hilib khansiir doofaar waxaa meer kaaga dhigay dameer baktia ah inaan kuu soo jiido ood meeshaa dhigato mayto idan waa maxay almusama waa dameer bakti ah waa mayto waa khamr waa khansiir laakiin waa maxay waa musama aan saxiix ahayn geel iyo lo iyo ad iyo dhul iyo hantiba isku guursa waa meher maxaa lena musama ah oo saxiixa taasuu ujeedaa falahal musama kii la magac dhabay fi lcaqdi bay leedahay aلصaxiixu ee fayoobaa meher ahaan ay ilmahru صaxiix wa ama alfaasidu almahru اlfaasid almahru اlmusama alfaasid ama alfaasid wa ama almusama alfaasidu ka khamrin weeye khamru ku mehersada baa islaanti litir khamre ah hal tanoo khamre ah taad waa fiirinaysa wayna soo islaamin hadda qaadli baan ka tahay adaa lagu keenay gabadhi meherkeedii bay rabtaa fain qabadatu hadday meherka khamradaa qaadatay qabla alislaam intaysan islaamka soo gelin falaa shaya laha waxaa ma laha had waagii lagu guursadayba adaa muxuu ihi ceesaan walba muxuu ihi shililka isdhigtaa shabeel ku cunaaye adaa isdhigay oo isku meheriyey liter khamro ah waxaadna qaadatay mar hore maca asalaam falaa shaya laha alimaam shaafici ibn mundir iyo mxuu abu thur baa su-aal la weydiin meel adilada masalada meel saara xaggee u daliisha qiyaasan cala riba bay dheheen aayaddii bay la soo boodeen ya ayuha aladiina amanu taqu llah wadaruu maa baqiya min الriba in kuntum muminiin maa baqiya min الriba baa la yidhi wixii ka horreeyey waa la daayay dheheen waa saxiix isdila saxiixa weyn cuquud faasida ah oo xaaraana oo baatiloo dhacday qabla islam bay aayaddu ka hadashay sideeda ha lagu daayay tiri laakiin islaamku wuxuu soo gaadhay bacda nahyi mamnuuc wadaruu maa baqiya min الriba in kuntum muminiin waxaa ka ka caddaan lahayd laakiin oo ka qiimo badan in la daliishado qowluhu alayh الsalaatu xadidka ibn cabaas fi الsunan ad ku marteen صaxiixaha kulu qasmin qusima fi اljaahiliyati fahuwa calaa maa qusim wax walba oo la qaybiyey islaamka ka hor dhaxalladii alimaam khadaabi wuxuu yidhi xadiidkan wuxuu galaa jamiica alcuquud ankixada dhaxallada beeca jamiica alcuquud kullu qasmin qusima fi ljaahiliya fahuwa calaa maa qusim sidii lagu qaydiyey weeye wa kullu qasmin adrakahu اlislaam walam yuqsam shay walba oo islaamka uu soo gaadhay oon la qaybinin islaamka ka hor fahuwa calaa qasmi اlislaam islaamku siduu qabaa lagu qaybinaya ayb وkul qasmi adrakahu اlإslاam walam yuqsam fahuwa calىa qasmi اlإslaam huna waa maxay waa nika caqdi la isguursaday meherkiisana la cuno lagu kala tegey qabla اislaam hawl noo taallama fahuwa calaa maa qusim qadaami marka xadidka markuu maraya aad buu u sharxay meeluhu galoo dhan marka asal wuxuu yahay buyuucdii ankixada iyo miiraadka waa runtii xadiidkun waa xadis saxix xadis ibn cabaas fi sunan ayib kaasaa ka fiican marka waa la dayn iyo laga daba tegi maayo usuusheeda wataa yaa ayuha lam taqu lah wadaruu maa baqiya min الriba in kuntum muminiin iyo kulu qasmin qusima fi اljaahiliyati fahuwa calى ma qusim وkulu qasmin adrakahu اlإslaamu walam yuqsam fahuwa calى qasmi اislaam tii buu sheeku ka hadlay wailaa haddaysan qaadanin famahru mil baa u waajibaya bacd اislaam meerkaa faasidka lagu mehersaday khamrada iyo khinsiirka meytada ah qabla islaamna maysa qibdoonin yaa soo gaadhay fahuwa calaa qasmi islaam way markaa qasmu islaam meherkii faasid agge loo celin jiray mehrulmil famahru milin baa yajibu lahaa iskaga tag wain qabadad hadday qibdooto badahu bacda almahri alfaasid meerkii musame faasidkaa bay bar qaadatay khamrada bay qayb sii qaadatay laba litir ba litir bay hor usii qaadatay litir baa u dhiman ayb falahaa waxaa u ahaaday qistu maa baqiya min mahri milin way iska kooban tahay qist iyo bahula waad soo marteen inta u dhiman meher milki wixii lagu meheriyey ayaa la qaybinaya waxaa leeyahay meher mitl maxaa u noqon lahaa intaas qayb horaan bay qaadatay haddana maxaa u dhiman qayb qaybta ha laga sii mehro maala maalan wixii faasidkaa ah ee lagu meheriyey haddii la qiimeeyey wuxuu noqon lahaa maalan labaatan kun faasidkii nus bay qaadatay maxay leedahay hadda toban kun baan siinayna ayib oo see hadde loo qiimin hadduu yahay milina kayl baa lagu qiimayn hadduu mutawa mutaqawim yahayna waa la qiimayn ade lacag iyo hawlahaasa lagu qiimaynaya waa iska dhibirata midda ayada abu xaniife iyo abu yuusuf alqad waay laa shay allah bay taagan yahiin waxba kama jiraan wax o dhan meher walbo faasida oo khamri wixii la halmaalaa ama qabla islaam ha dhaco ama bacd islaam ha dhaco faasid weeye waxay leedahana ma jira ayadaa isdishay oo meeshaa isdhigtay ayadaa u taalla maxamed xasan ashaybani wuxuu leeya shaafic baan la socdaa shaafic sidii saaran ayib ibn mudr wuxuu hi wa qowl shaaficiyi huna xasanu marka wadaadihii kale wuxuu hi warka shaafici baa ka fiican ayib wuxuu u gudbay sheekhu waman intafacat biislaami bacda dukuuli falaa musama صaxiixu in suxixa nikaaxuhu wailaa famahru mile aw qablahu wasuxixa fain kaana intifaacu biislaamiha falaa shaya laha aw bislaamihi fanisfu musaman in kaana صaxiixa wailaa fanisfu mahri mlin wuxuu u gudbay waman indafacad tii ku karooda bislaamin minha aw minhu islaam baaba ku furantay oo ku baxsatay meesha kaga baxday xaasnimo ku weyday islaam ayadoo ay islaanta ama ninkeedu islaamay ninku hadduu islaamo waa ninku soo maray islaamtu inay islaam sii noqotay inay karoodumid ubay ahayd hadday iyadu islaamtana inay ninka xaas usii ahaatay inay karoodumidunbay ahayd soo intaa ma ahayn waad soo martay sawirka sheekhu marka wuxuu yihi waman indafacat tii ku karooda weeye bislaamin bisababi islaamin minha aw minhu islaam ayada xaggeeda ka yimid ama xaggiisa ka yimid bay darka kaga baxday waxayna taa ku noqon jirtay hadday macan u islaamaan intifac maba jirinba macan hadday u islaamaan intifac ma jirin hadday qabla dukuul tahayna tanajasat ilfurqaad soo marteen idan marka waa maxay waa markii ciddadii ay isku soo gaari waayeen tan matalaciddadii isku soo gaari waayeen midkood baa islaamay idan ciddadiina iskumay so soo gaarin wa kaana bacda dukuuli maxaad samayn ya saasaan ku wadhahda minhu oo min minha da mar hadduu dukuul yimaado oy midkood indifac wuxuu iman karaa marka ay isku soo gaari waayaan ciddada hadday wada islaameenna haddii indifaacmaba jirinba idaa aslama macan fala ndifaaca xaaskiisii wey laakiin markuu midkood islaamo xagganna bacdu dukhuuluu yahay macnaheedu waa maxay ciddadii baan aysan midkood ku islaamin ama ayada ama isaga waman indafacad nikaaxuha bay ka dhigan tahay biislaamin bacda dukhuulin galmo kadib falahaa midda ayada ee korooda waxaa u ahaaday almusamaa meherkii la magac dhabi asaxiix ee fayoobaa en bakti iyo khamre iyo nijaas aan ahayn waa goorma in uia hadii la fayoobeeye weeyo nikaaxuhum waana qowlki aiiahad qlkiankatkufa maan isku ogeyn aii ayb isagoo sidaa ah haddana wuxuu kusii xoogaystay dukuulka islaana u galmooday wey meerkeedi marka meerki waa nikaaxi waa buray oo waa ciddadii bay kusoo islaami weyday ama asagiiba ciddada kaga daba iman waaye oo kusoo islaami waaye idan dalkay ka baxay soo maaha baa la siin fayoobaa ee lagu guursaday qabla اslam wailaa ilam nusaxixi wey famahru milin haddaan nasaxi yeel ankaxat اkufaar maxaan leenahay maxaan siinaynaa famahru mlin mahru ml baa la siinaya lanna meherka hadda wuxuu ku sugnaaday bilwat horena waxaad soo barteen galmo ma seegto cuquubo ama meher galmo hadday dhacdo haweeney loo galmoodo imaa in meesha xad la oofiyo cuquubo oo laiskarbaasho ama dhagax laisku dilo yo imaa in watushbaya ismoodsiisoo gabadhi meher loo xukumo hunaa marka waa in marka loo xukumo mehermal loo xukumo wey ayib wailaa ilamnu saxiix bacdu shurax ay yidhahdeen wadaaddan waay wailmnu waa maay waa hadduusan ahayn meherku meher saxiixa uu yahay meherkii faasidka ahaa ka khamrin wa maytatan wakhinsiir labadaa macnaba waa la sheegaa macnaha dambana fiican lanna waxaan soo marray farqun bayna almahr اlmusama صaxiix iyo almahr alfaasido ka khamrin wa maytatin wa khinziir dhibba ma laha aan iskaga tagno wuxuu ihi wadaadku aw qablahu aw indafaca islaamuha indifaca nikaaxuha bislaamin qabla duuul bislaamin qabla dukuul aw qablahu qabla dukuul islaamku wuxuu dhacay midkood baa islaamay waxayna islaamka dhacay intaan laisu galmooneen gabadha aan lala aqalgelin wasuxixa nikaaxu nikaaxna la fayoobeeyo likownihi bishuruuihi wayaadi markaana tafsiil baad gelinaysa labaa isqabtay weli la islamaysan aqalgelin midkood baa islaamay hadduu midkood islaam isku ogaa tanajazat اlfura nikaaxu lkufaar haddaan dhahno waa saxiix likwnihi uu ofsay shuruuiisii waad eegayna waxaan lena horta midka islaam waa ke waan fiirinaynaa reerkan kala boodiye sababka dumiyey islaamka dumiyey nikaax ayaa la yimid ma islaamtaa la timid hadday la timid ayada waxaa weeyaan falaa shay allaha baan leenahay waa islaan cagareebo karooday oo kale laga soo qaadi shayan mala hadduu asagu islaamka dumiyeyna islaamka la yimid oo nikaaxa dumiyeyna nisfu lmahri baa laga rabaa wain alaqtum min qabl tamasunna waqad faradtu lahuna fariida maxaa laisku ogaa fa nis maa faradtu lagu dhiibahaya sidaas anagu waa qaacido aan leenahay nikaaxa mxuu ahaay furqa walba oo qabla dukuul noqota kulu furqatin waqacat qabla dukuul waxaan leenahay hadday furqadu sababka lagu kala tagay min jihati zawj uu yahay waxaa ku laasimaya nisfu lmahr hadduu sababka lagu kala tagay min qabili zawja uu yahayna falaa mahra laha ilaa fii mas'alatin mushkilatin fii madhabina ayadoo aan loo geli karinba mooye saasaan leenahay kulu furqatin waqacat qabla dukuul fain kaana sabab min الزawji fanisfu اlmahri wain kaana sabab min الزawjati falaa shaya laha ila fi masalaةi cawiisa oo la dhib badanoo lagu dagaalamo aan iskaga tagno tii oo kale marka wey maya waxba kala qaadi maysid waxaan leegahayaa waxay ku kala tahay waa maxay islaamkii leanna hadduu ruuxu ninku islaamo islaamtu kitaabiya tahay indifac maba jira hadi suwarka islaamtu ku baaba'ayso sidii soo maray hadda ad soo marso maayo ay nikaaxooda ku burahayay bisabab اlislaam waad soo martay hmm. haye intii un wey goorma intifaacu nikaax dhici jiray wuxuu dhici jiray hadday labadii zawje gaalada ahaa midkood islaamo iyagoon isu galmoonin nikaaxa muxuu ahaa yandafic al uul ku doon ha nodo kuu dooni ha noqdo waad soo martay qabla dukuul maba jirhaya nikaax waa burhayaa bil islam ba ku burhayaa ayib gabadhi muslimadda ahaydba haddaad qabla dukuul furto maay cidday tirsan jirtay hawsha waa adag tahay haddii midkood islaami ciddada isku soo gaadhaan kadibna ayna islaamta cafwan isku soo gaarana indifac maba jirinba waa xaaskiisa hadday wada islaamaanna indifac ma jirin haddii ciddadiisu indifac ma jirin haddii zawjku uu yahay gaal oo uu islaamo zawjadu ay kitaabiya tahay indifac ma jirin goorma indifac iman jiray ina gabadhu muslimo gabadhu ay islaanto gaalkan uu yahay wathani majuusi ah ama uu kitaabi noqdo iyo in qabla dukuul uu yahay iyo in ciddadi isku soo gaari waayo saddexdaa suuraad soo marteen saddexdii weeye hadda mid ka mid a ah wa hadda la firinaya meherka wax meher loo qadan kara ma yahay oo saxiixa sida lacagaha iyo dharkoo kale iyo xoolaha mise waa khamri wixii la halmaalay intaasaad ka eegeysa hadda marka maxaa meherkii buuxa miyaa gabadha la siin mise isagoo baran tii baad fiirinaysa fain kaana alintifaacu ay biislaamiha buridda meherku uu buray hadduu ayadaa islaamkeeda uu yahay falaa shaya laha waxba may laha lanna waxaa laga soo qaadayaa waa furqa timid qaabla dukuulin wa kaana asababu min jihati الزawja oo islaamkeeda ahaade ayb waana qowl ibn cabaas wاlbasri sida hadda inoo dhigan waana madhab الzuhri wamalik wاlawsaaci wbnu shubruma cuثmaan albati shaafici axmed iyo isxaaq jumhuur ahlicilmi sidaasay qabaan sidaa la sheegay wey nin laba laba isqabta oo gaalo ah haddii midkood islaamo ayagoon isu galmoonin oon isla aqalgelin nikaaxi horta waa ka kac ruuxa marka islaamay hadday gabadha tahay meher ma laha ayb waa madhabu ibn cabaas basri zuhri maalik awsaaci ibnu shubrma cuثmaan albati shaafici axmed iyo isxaaq qataadiya thawri waxay leeyihiin lahaa niصfu اlmahar sababka lagu kala tegay islaamka zuuj ama ha noqdo ama islaamu zuuj ha noqde laba goraba waxay dhaheen fa niصfu maa faradtum baa taagan yaasa al zawj bay taagan yihiin labadaa wadaad wain kaana اintifaacu bislaami bisababi islaamihi fa nisfu musaman meherka la magacaabay niskii baa u laazimahaya in kaana almusamaa صaxiixan ka la magacaabay hadduu yahay meher fayow ayib haddii zawjku u islaamay ayaadna marka ciddada ku soo gaari weydo cafwa ciddaba hadda lama baan haddii waa qabla dukuuli waxaan leenahay nisfu lmahri gabadh yaad ay leedahay laba halaad hal bayleed hadaad u magacawday labaatan geel hadaad u magacawd markaad guursanaysa qabla islaam an bay toban bay leeda toban hadday ahan shan bay leeda fa nisfu musaman baa laazimahaya in kaana musama صaxiixa wa ilaa hadduusan musamuhu saxiix ahayn fa nisfu mahri milin baa laazimahaya meerka hadduusan meer fiican u khamre iyo meyti iyo bakti u ahaa waxaa la siinhayaa meeyadoo kale wii lagu meersao miskii baa la siinaya taa iska caddaanmaynaya eh, ma waxbaa ku jira ishkaala sheekhu wuxuu yidhi wuxuu u gudbo walow taraafaca ilayna dimiyu wa muslimu hadday noo soo xuguntamaan ahlu kitaab iyo ruux muslimah qaadiga muslimiinta u yimaadeen wajaba اlxukmu bisharci الlah itifaaqan itifaaqan laa khilaafa fi madhab الshaaficiya walaa fi madaahib jumhuuri ahli اlcilm qaadigii muslimka ahaa ama waxaa usoo xukuntamay gaal iyo muslim ishaystoo masale isku haya xoolo dhul guryo ciduna la isku haysto wajaba اlxukmu baynahuma bishar waan ixkum baynahum bima anzl اllah wey ama qowluhu tacaalى fain jaaءuuka faxkum baynahum aw acrid canhum ibn cabaas fii sunan abi daawuud wagayrihi bisanadin صaxiix wuxuu yihi hadihi اaayaة mansuuka ayaddan waa mansuuko waxaa laga soo reebay waxaa nasakday waan ixkum baynahum bima anzl walaa tattabic ahwaa'ahum ayib qoligan waxay taagan yihin sida xanafiyadoo kale naskhi ma jire qaadiga muslimka waa mukhayar laakiin goormu mukayar yahay waa marka ayaga keligood ay ku suxguntamaan laba gaalo is haysata ku yimaadaan fain jaauka la yidhi fain jaaa axaduhuma aakharu muslima lama dhihin gaala laga hadlay ayagoo kuu yimid lakiin mar hadduu muslim yimaado muslim iyo dinna hadday isqabtaan wax khilaafa kuma ogi in qaadiga muslimka loo xukuntamayo lanna muslimku ama banaano inuu xukuntamo ilaa qudaati اlkafara ayb aw dhimiyaani laba dimi baa usoo xukuntamay ilى اlqaadi اlmuslim wajaba fi اlأdhari wajaba اlxukmu baynahuma bisharc اllahi fi اladhari ayib waa dimiyaan idan hadday dimiyaan yihiin laba khiyaarba kuu furan calى ra'yi bacd الfuqahaa inaad iska badaysaba oo tirado aayadda hore mansuukhama waa maxkuma tidhaahdo fain jaa-uuka faxkum baynahum bisharc الlah aw acri wari dhaafadhaan hawshaa kuma jire melina aada balahdi ku dhacday isdhaaf meeshii dunaa ka baxeen iyo inaad tiaa soo fadhiista kitaabkaan ka hadlanaynaa qur-aanka marka laakiin araaji cindana waa maxay dhimyan hadday yimaadaan alicraadu canhuma ma banaano alahar bal wa an ixkum baynahum baan maraynaa bi anzl walaa tawaaw aayadda horena waa mansuukan marayna ibn cabaas xabru اluma wa turjumaan qur'an baana sheegay baan leer xadiidkan waa ku rafada maalikiy xanafiyu meelay ka maraan waa waaye marka waay dhahen waxaa loo jeeda naskiga ahaa naskiga ahaa ii sheegee taksiis iyo taqyiid ahaabuu ujeedaa al see loo khasisay meeshan taqyiid imanayaba muxuu ahaa fain jaa-uuka faxkum baynahum aw acrid canhum baaba la isku ama xukum bikitaab illaah ama iskaga jedso maxaa la nasakhayaay maxaa la taksiisay caafman ujeeda ama la qayday xukunka hore asagaa mufasal ahaaba wuxuu ahaa xukum bikitaab illaah ama faraha ka qaad inaad tidhaahdo marka wuxuu ahaa laazim waajib buu ahaa aayaddan marka waay keentay waay waay cafwan khiyaarka meesha ka saarto waxay ka dhigtay shay mustaxaba ama khayr badan hawsha aayadda dhan baa diidaale waa ha raacin baa le ahwaaahu nabigu waaba la dagaalamay oo waaba lacanaantay isagoo loo jeedo ummadiisa isaga maa waa loo jeeda waa un lagu halqabsaday sheekhu daabit buu ku siiyey hadda u dambeeya aan ka soconne wixii lasoo sheego oo dhan daabit ku wareegaya ku siiye wuxuu uhi wanuqiruhum gaala waxaan u daynaynaa markay noo soo taxaakumaan ama ay noo soo dacwoodaan calaa maa nuqiru low aslamuu calaa maa nuqiruhum calayhi low aslamuu shaygii hadday islaamaan loo dayn lahaa yaa markay kuusoo xukuntamaanna yaad u dayn taad xukunto baadaan ka burinayn ka burin mayso wey hadday islaamaan caqdigii saxiix noqon lahaa cinda taraafuci ilaynana waxaan leenahay wata ka burin mayno wa nubطilu waxaan burinaynaa cuquuddooda iyo ankixadooda cinda taraafuci maa laa nuqiru calayhim low aslamuu shayga aanan ku sugu lahayn hadday islaamaanna waan burinaynaa qaacidadaasuu sheekhu ku siiyey marka fasalkan yarkaan ku dara de ma dhib badnade balin yaraan kaga daro faslu fi axkaami الزawjaat wuxuu yahay zawjaadka axkaamtooda xalay baan waxba aana dhaqaajinin marka ood muran dayn weydeen marka caawa idinka goynaya fii axkaami zawjaati buu fasal yahay idaa aslama alkaafiru gaal baa soo islaamay haweenkiisii ka badnaa afarta maxaa lagu samayn way masle kale maada waa iska dhib yartatan gaal soo islaamay asagoo afar iyo afar lix toddoba sideed sagaal toban labaatan qaba haweenkaasay xuquuq u kale leeyihin maxaase laga soo reebi iska dhib yartahay aslama idaa aslama hadduu islaama gaalka wa taxtahu akaru min arbac afar wax ka badan buuna qabaa wa aslamna maca waynan la islaameen kaama hadhayna yidhaahdeen aw aslamna fi lcidda ama ciddadii iyay ku dhex islaameen aw kunna waxayba ahaayeen haweenka fara badan kitaabiyatin bay ahaayeen labaatan kitaabiyaday ahaayeen ciddadii bay ku dhex islaameen ama marka horeba ay soo raaceen saddex suur lazimahu zawjkii waxaa ku laazimi islaamay ikhtiyaaru arbacin afar inuu ka xusho haweenkaas xadiidkii muxuu ahaa khaylaan xadiidkii nawfal kii cabdullah eh, qays ibnu xaari xadiidkii hadda aynu soo maraynay fardaylimi waa lamid un isku macno weeye xagga guud afar ka dooran baa la odhanaya wayandaficu waxaa ku karoodi biikhtiyaari arbaci afarta doorashadooda man zaada afar wix ka badan baa meesha ka baxaya wey wayandaficu waxaa ku buri weeye oo meesha bikhtiyaari arbaci afarti aad dooratay markaad doorato sideedi kale ama afarti kale ama lixdi kale ka kaca wey furitaan oma baana wey afart markaad doorato ikhtiyaarkaas wuxuu noqonayaa furqo buu noqonaya taasi way iska dhamaystiran tahay dayib wain aslama hadduu islaamo minhunna haweenkii ka badnaa afarta macahu maca zawji aladii aslam qabla dukhuulin galmo ka hor aw fi lciddati ama ciddada gudaheedii arbacun afar baa islaamtay faqad oo keliya tacayanna ayaga xaasas u noqonaya u laasimaya wixii kalena way burayaan tan way dhib yarta iyaduna mamacay oo maslo kaloo ah haweenkii badnaa ayaa la islaamay qabla dukhuul wain aslama macahunna cafwan minhuna aan ku dhaho wain aslama minhuna ay min الnisaa ka badnaa aladi huna akaru min arbacin baa qayb ka islaantay macahum maca zawj qabla dukuuli waa suuro lix dumara hal mar loo meheriyey sideed baa loo meheriyey ama talantaali bay ahayna way badnaayeen laakiin weli mid uu aroostayba ma jiro isagoo sidaa u asaga islaamay ayib ayagana way la islaameen waxaan le intaa islaantay baa ka xaq badan oo leh inay ninkan xaasid u noqdaan hadda islaamay isaga xaasidkiisa ah lamayse islaamino maysan soo raacine isagaa islaamay ciddaa bilaabatay intaan ciddada dhammaanin bay afar ka mida soo islaameen afartaasaa xaasas aw marka aslamada faacilkeeda iyo kulli waa arbacadaa kuu dambayso tahi waa in aslama arbacatu minhuna macahu qabla dukuulin aw fi lcidda arbacatu arbacun faad waa maxay afar baa islaamta wey hadday an islaamaan ikhtar baa imanaysa hadday lix islaamaan ikhtar minhuna arbacan lama rabo haweenka badnaan afarun baa ka islaamtay fi lcidda aw macahu qabla dukuul ayb dhiba ma laha tacayanna ayagaa u laasimhaya inay noqdaan zawjaad liladii aslama walow aslama wa taxtahu uman wa bintuha miyan istaagaa bal halkan iska istaagay si waad isoo fiirinaysaa ayib